أتى رمضان للأكوان بشرى فطوبى إن صبرنا اليوم أجرا فهيا ننفض الأحزان هيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد, ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك نرجع اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور الحمد لله ثم الحمد لله allihii na waafajiyey na gaarsiiyey bisha ramadaan inaan gaarno allahaas ayaa mahad aan la koobi karin iskala lahu alxamdu fi lula walaakhira adduuniya aakhiraba rabbigan subxaana wa tacala isaga ayaa ku mahadsan mahaddaas alle kadib dhegeysiya dhegeysayaasha amaba daawadayaasha bisha ramadaan rabbigan subxaana wa tacaala u gaarsiiyey waxaan ugu tahniyadeynayaa tahniyadii nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam uu saxaabada ugu tahniyadeyn jiray ugu bishaareyn jiray uu dhihi jiray waxaa idin yimid ramadaan waa bil barakaysan ilaahay subxaana wa tacala wuxuu farad yeelay soonkiisa saasuu nabigeen dhihi jiray calayhi salaatu wassalaam saxaabada nabigeenana sala allahu alayhi waali wasalam iyo salafkii qaar badan oo ka mid ah bishaan ramadaan gaaritaankeeda ilaahay bay weydiisan jireen subxaana wa tacala xilligii ay gaaraan rabbi rabbigay ku mahadin jireen lahu alxamdu calaa an awsalanaa ilaa ramadaan bisha ramadaan rabbigeen inuuna gaarsiiyey ayaan ilaahay subxaana wa tacaala aada iyo aada ugu mahadinaynaa bisha ramadaan ayaa noo bilatay ama noo bilanaysa annagoo aada iyo aada baahi weyn u qabno inaan rabbigan subxaana wa tacaala xiriir aada weyn aan la sameyno rabbi aan ku xiranno annagoo baahi weyn u qabno ayaad bisha ramadaan noo galaysaa bisha ramadaan waxaa aada iyo aada u xoogeysata casiimada iyo ujeedka ayaa aada u xoogeysto himada iyo doonitaankana qofka himadiisana aada bay u saramartaa kurbada ayaa la faydaa murugta ayaa la qaadaa nafta ayaa raaxaysato qalbiga hurdaayay amaba xanuunsanaa ayaa caafimaado qofka wahsiga iyo cajiska badnaa cajiska ayaa ka taga qofka kaslaanka ahaa amaba haafilka ahaa oo rabbigaan hilmaamsanaa subxaanahu wa tacaala ayaa in badan baraaruga qofka mu'minka ah wuxuu aada iyo aada u rajaynayaa bishaas ramadaan inuu jidkii allah subxaanahu wa tacaala sidii ay ahayd uu maro kadibna rabbigan subxaanahu wa tacaala wa bixamdihi uu noqdo dadka uu soo dhaweeyey darajaadkooda uu mariyay dembigoodana uu dhaafay ikhwaani alkiraam bisha ramadaan waxyaabaha aadka iyo aadka muhiimka ah waxaa ka mid ah oo qofka muuminka ah ku bixinayso inuu ku dadaalo in adduunkan taqalubaadkiisa uu aada u tiro badan yahay nawaa-ib addahr geeridii ayaa halkan taagan xanuunadii safmarka ahaa oo corona oo ka mid ayaa halkan taagan shilalkii baabuur ayaa taagan boqolaal arrimood oo qaarna geeri keensani qaarna sariir fuul keensani qaarna cibaadada qofkii inuu sidii la rabay u qaban karin keensani ayaa jirto sidaa awgeed ayaa nabigeena caleyhi salaatu wasalaam xadiid imaam muslim uu ku soo saaray saxiixkiisa sidoo kalena eh, ay rag kale soo saareen abu hureyran uu warina radia allahu tacala anu ardah ayaa nabigeena wuxuu hi calayhi salaatu wasalaam baadiru war la degdega bilacmaali fitanan ka qitaci leyl mudlim war acmaasha lada la degdega wanaagsan soonkii la degdega salaadii la degdega acmaasha beriga la degdega dikriga allah la degdega subxaanahu tabaaraka wa tacaala wanaag oo dhan la degdega kale maxaa lagala degdegi intaayna fidnooyin idiin imaanin oo habeenka mugdiga a ah oo kale fitnooyin madow oo wax ay ka tegan aanan la arkin oon dadka tegaynin oon diinka tagaynin oon dhaqanka tegaynin oon caqiide ka tagaynin fitnooyin noocaas intaynan imaanin ka hore acmaasha wanaagsan la imaada ayuu nabigeenle sala allahu calayhi waali wasalam fitantaas marka waxaa ka dhalani yusbixu rajulu mu'minan wa yamsi kaafiran qofka mu'minnimo iyo iimaan ayuu la waabaraystaa galabtina wuxuu la galabaystaa gaalnimo nacuudu billahi min dalik wuxuu galabaystaa isagoo mu'min ah wuxuu muxuu aroortii soo kacaa ama uu ka waa bariistaa isaga oo gaaloobay ayuu nabig le sala allahu alayh wasalam sababta ku xambaari marka maxay tahay oo inuu aroortii mumin ahaada galabtina gaalooba galabtina mumin ahaada aroortina gaalooba sababta ku xambaaraysa maxay ahayd yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa diintiisii ayuu wuxuu ku iibinayaa wuxuu ku bedel qaadanayaa in yar iyo sandareerta yar oo adduunye ayuu ku bedel qaadanaya saasuu nabigeenle sala allahu calayhi waali wasalam marka xaaladda maadaama ay noocaa tahay oo fitantaas noocaas iyada ay taagan tahay qofka mu'minka ah waxaa ku waajib ah oo loo baahan yahay inuu acmaasha wan wanaagsan aada u badiyo ramadaanna waa mawsim waa xilliga la beerta camalka wanaagsan waa xilliga la goosta camalka wanaagsan waa xilliga la tacbada camalka wanaagsan ramadaan waa bisha khayraadka rabbigan wuxuu leh subxaana watacaala shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqaan bisha ramadaan waa bishii qur-aanka lasoo dejiyey waxaa ku sugan caddeynyaalo iyo hanuun aada u tiro badan oo iimaanka qofka mu'minka ah xoojinaysa abuurmaysa qofka mu'minka iimaankiisa adkaynaysa ayuu rabbigan subxaanahu watacala dhex dhigay rabbi ayaa u doortay qur-aanka in lagu soo dejiyo bisha ramadaan marka waa bil aan inaba caadi ahayn oo qofka muuminka ah wanaag aada u badan uu ku kasban karo qofku rabbigeen jalla fi culaha uu waafajiyo ramadaanka waa bisha khayraadka la dhisto waa shahrulbinaa waxaad dhisaysaa iimaan xooggan waxaad dhisa dhisaysaa cibaado xooggan oo salaatuleilki waxaad dhisaysaa soon xooggan waxaad dhisaysaa qur-aan akrin xooggan waxaad dhisaysaa sadaqa bixin xooggan waa shahrulbinaa iimaankaadaad dhisaysaa iimaankaada ayaad xoojinaysaa bisha ramadaan waxaa ugu filan fadli iyo wanaag in uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku yiri jibriil waxaa lagu dhihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi bacuda man adraka adraka ramadaan falam yukfar lahu bacuda wuu fogaaday qofka bisha ramadaan haleela oonan dembigiis la dhaafin saas ayuu nabigeenu ku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiid kale waa taqaanaano aamiin aamiin aamiin uu nabiga saddex jeer yiri kadibna jibriil uu fasiray ay ka mid ahayd qofkii bisha ramadaan ay usoo gasha oo dembigiisa aan lagu dhaafin ilaahay subxaanahu wa tacala ha fogeeyo nabigeena uu yihi calayhi salaatu wasalaam aamiin bisha ramadaan camalkeeda la qabto oo ramadaanka u horreeya wax la koobi karo wanaageeda ma ahan waxaa ugu filan oo qofka muminka a ah fadli iyo wanaag ugu filan in uu rabbigeen jalla fi culaahu iyo isaga wax u aan arkaynin cid la ogsoona ayna jiraynin inaad sooman tahay iyo inaad afuran tahay lidalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis alqudsi uu rabbigan ka warina wuxuu leeyahay rabbiga subxaanahu wa tacaala kullu camali bni aadama lahu camal kasta oo bini aadamka uu sameeyo amaba salaad ha noqoto ama zaka ha noqoto ama quraan aan akrin ha noqoto ama dikri ha noqoto ama bir lwaalidayn ha noqoto fainahu li fainahu lah kullu camal ibni aadama lah camal kasta ibni aadamka u sameeya isaga ayaa iskala ila sawm soomka mooyane fainahu lii rabulciza wuxuu leeyahay aniga ayaa iskala wa ana ajzi bihi aniga ayaana ku abaalmariyo addoonkaas saa'imka oo dartay u soomay yadacu tacaamahu wa shahwatahu min ajli cunadiisii cuni lahaa iyo shahwadii u gudan lahaa oo shahwat lfarji ay ka mid tahay oo shahwat lbatni ay ka mid tahay oo shahwat lbasar ay ka mid tahay oo shahwat samci ay ka mid tahay maqalka shahwo kasta iyo rabitaan kasta u rabay ayuu dartay uu tegaya ayuu rabbigale subxaanahu tacaala markaasa aniga wa ana ajzi bihi aniga ayaa marka abaalkeeda ayaa bixina lidalika rabbiga subxaanahu wa tacala wuxuu ku abaalmarin doonaa saa'imuunta dadka sooman albaab la yihahda oo jannada albaabadeeda ka mid ah baab rayaan baabka cokanaanta la yidhaahdo ayuu rabbiga subxana wa taala ku abaalmarin doonaa ikhwaani alkiraam wa akhawaati alkarimaat ayuha alsaa'imuun wa ayuha alqaa'imuun wa ayuha almu'minuun bisha ramadaan qiimahaas weyninka badan oon la gaari karin oon la heli karin ayay leedahay marka nafaxaat aan innaba caadi ahayn oon la koobi karin oo sida eh, unsiga iyo carafka iyo udgoonka la faafiyey u faafa ayaa bishaan ramadaan ay wadata aan la koobi karin insha allahu tabaaraka wa tacaala nafaxaadkaas ayaa soddonkan maalmood oo bishaan ramadaana maalintaba biidni ilbaari tabaaraka wa tacaala hal nafxa iyo hal caraf ayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala ka qaadan doonaa rabbiga subxaanahu watacala waxaan ka baryana biasmaa usna wa sifaati lculaa inuu tawfiiqna siiyo inuu ramadaanka naga aqbalo kuwii soomay oo dembigoodii la dhaafay kuwii soomay darajadooda la saramariyey kuwa istaagay dembigooda la dhaafay kuwii laylatul qadar la waafajiyey iyaga iyo waalidkooda iyo waladkooda iyo aqribadooda kuwa dembigooda la dhaafay darajadooda la saramariyey rabbi subxana wa tacala hanagu dara hada wallahu aclam w sala allah waslam abdi rasuuli mustafa أتى رمضان للأكوان بشرى فطوبى إن صبرنا اليوم أجرى فهيا ننفض الأحزان هيا